mooryaanta ninka afhayeenka way u jooga dibadaha waa ku xugum murtadiinta ninka dibadaha u jooga waa ku baab ina طaa'ifa ida اntasara bacduha bibacضin waxay ta'hudu xukman waaxidan fi sharci اlislaami waa saas wey wa bimanzilati اlqawaad buu lamid yahay ninkaasi aladi yaahudu maa yaahudhu liyajmaca bayna اثnayn calى faaxishatin waa iska caddahay wa kaanat xaaluhu ninka xaalkiis wuxuu noqon shabiha mid u eg bixaali cajuuzi suu habarti xumayd xaaladeedii imra'ati luut alatii khaanathu khaaintay dayaana iyo diiraan bay ku khaainta laakiin zaaniyad ma ahaynoo gogol dhaaf maysan aqoon hawshaas alad wey nabi nabi ambiyada ilahay ka mida ah dayuusa qabi mahayo zaaniya qabi mahayo fa kaanad waxay habartaasi tadullu lfujaara alfujaar calaa dayfihi martidiisay tusi jirtay qiiq baan idiin shigi markaan calaamadii aan bixiyo iyo baaqi aan isku ogeyn imaada wey meesha martibaa joogtay ayadu wax dembi oo kale gashay ma jira lakin kaanat daallatan sirdoon bay ahayd mukhabaraad jasaasay ahayd aw jaasuusay ahayd ilaahay marka muxuu siiyey halaagii uu halaagay reer qoomuluud buu ku daray oo ayadu hawl maysa samaynina waa sidee maxay ka qayb qaadatay addilaala sirdoon bay ahayd calaamadeedi bixisay waa muciina ظaaharat اlkufaara calى nabiy llahi luut wa calى diifaanihi wa adyaafih alati qaala allahu tacaala faanjaynaahu wa ahlahu ila imra'atah kanat min alghaabiriin ayb qolyaha halaagsamay bay ku jirtay wey iyadu xaaskiisii mooyeena nabi luud iyo tolkii ahalkiisii baan badbaadinay intay muslimiinta ahayd xaaskiisi mooyeen maxaa yeelay ayadu waxay noqotay qolyaha lagaga tegay cadaabka bay noqonaysaa wa qaala tabaaraka wa tacaala fa asri biahlika biqidcin min alleyl xilli dambe habeenima ahalkaada la guur baa rumeeyey walaa yaltafid minkum axad dibna ha soo jalleecina iyo joojiya ilamra'atak maxaa jira inahu musiibuhaa maa asaabahum ina mawcidahum الصubxu alaysa الصubxu biqariib miaal mihmaa kugu jira meesha iyada sheekhu wuxuu ku uhi facadaba allahu cajuuza الsuuءi alqawaadati ilahay wuxuu cadaabay habarti xumayd wuu cadaabay mxuaha qawaadada isku keeni jirtay mxuaha luuطiyiinta iyo dadkay khaniisa hayaan u jaajuusi jirtay bimili ma cadaba alqawma الsu qolihii xumaa ee reer luud ilahay wuxuu ku halaagay buu ku cadaabay aladiina kaanuu yacmaluuna khaba'ih maxaa jira nooc bay ka tahay anugu sirdoon baan ahaa socon mayso sidaa darteed ra'yu jumhuur ahlicilm shaaficiyadu meesha ku fashilanta mooyee maxay qabaan ninka muxaaribkii qaaticu ariiqa iyo mooryaanka hawsha qabanaya dadka dilahaya iyo ninka muxuuaha subaxa u qabanaya waa isku mid qolihii eh, reer baa laiga sheekeeyey nin baa iga sheekeeyey waday fadhiistan lagu bartay waa la iskaga waagi dambe xagga laga wareega marka qorax dhacdaba niman qur-aanka yaqaani subax bay mesha ku qabteen dadkii socday meesha subax baa ka yidhahaya war meesha culamaa degtay wadaaddaa degay ragga surcin waa tuugti qur-aan subax sidii loo loo horinhayay dadka m dhadhab qabta isdhiiba ah, iska hadlayni marada haga hadlay adna isdilin soo wareeji xoolaha baabu marka subax iyo qur-aan wax ku baadho miyaad keeni lahayd ma keeni kartidba ninka subaxa qabtay iyo ninka soo sirdoona ilaaliya iyo ninka intuu geedka fulay hebel baa soo socda yidhaahda iyo kacbadda kugu qabtay iyo ka kufura ee dharka kaasi waa isku xugum ayib isku xugma fi lcadaabi wa fi lxukmi ayib gaaladana la dagaalamayna baabi'in iyo ninka ka qayb qaata maxaad ka tidhahdeen ilaa toban jeer baa idiin sheegnay waa soo taagantiidi isku xukum wey bismi gaalada ummadda baabi'inaysa iyo ninka u sirdoonka ah ee u jaajuusa ama ka qayb qaata ama nala caysa noo caya noo baabi'iya nafsa shay isku xugum weeye doqonnimo iyo dabaalnimo weeye inaad mubaashir iyo muciin kala qaado usuusha ilahay diintiisna ka mid maaha almubaashir lilimi wa muciinuhu caleyh nafs alxukmi wey waa isku baab ya sheekh a hadde muciinkan kale soo taageeraha ma aha soo tagaaro ma aha waa isku mid idaa cumilat alkhati'atu fi اlardi kana kaman shahidaha kana man aaba anha fakriha kana man xadaraha fakriha kaman aaba canha waman haaba canha faradiyaha kaana kama shagidaha macsida dembigu markuu meel ka dhaco iyo dulmi lagu sameeyo ninkii goobjooga ahaa ee dhibsaday ee hawshan diiday wuxuu la xugum yahay nin ka maqan oon ka qaybgelin ninka ka maqan ee yurub iyo galbeed sugay iyo kenya ku dhooban dembiga meesha ka dhaceen raallikee ku faraxsan waa ku xugum nin ka qayb qaatay buu ku xugum yahay nafsa shee wey waxaa soomaali baabiyana waa taageerayaasha dalkaaba dhaamaba dadka dibadaha jooga ugu dhib badan dulmiga iyo balaayada dadka maleega ee laga harsan layahay ee soomaaliya ka degila waa dadka dibadaha ku maqan wey ayagaana ugu shar badanba meelaha markaad dhex tagto waxa dhex yaalla xumaana ama dagaala maba dhex yaalla somalida gudaha joogta waa aafo wey waxoodu <clears throat> wa hada lina hada jamiicahu ahdu maalin lilicaanati cala limi walcudwan bu saa waxaan u leenahay bu hada warku wuxuu saa u noqday bu liana hada shayga aynu soo sheegnay jamiicahu dhammaantii waxaa weye marka la soo ururiy waxay iskugu tagahayaan masaa'ilkaa fara badani akhdu maalin maal qaadashadii lilicaanati ku kaalmayn loo qaato cala alimi walcudwaan dembi iyo xumaan inaad ruuxa u kaalmaysay baad lacag ku qaadatay ood xoola ku qaadatay ujro ku qaadatay marka magsabkaadii masdarka aad xoolaha ka helaysahay meel xaaraana wey wuxuu uhi sheekhu wawaliyu اlamri inamaa nusiba liya'mura bilmacruuf wa yanhaa can ilmunkar hadihi xaqiiqo wey sheekh dowladaha waxa loo dhiso ama muxuuha maamul loo dhisaay ujeedadu waa maxay ummadda in wanaagga la faro wa awalul wanaagna waa maxu waa alamru bitawxiid wa iqaamatu calamihi iyo in dadka munkarka lagala dagaalamo wa awalu munkaraati wa acdamuhu waa maxay ashirku walkufru billahi subxaanahu wa tacaala idan inaad dadka munkarka kala dagaalanto muxuu ahaaye wanaaggiiyo samahana aad fartaa dowladda loo dhisaa inaad meesha ku raaxaysato oo karaasi waaweyn ku fadhiisatood noo qaadato dhar khaas ah iyo baabuur khaas iyo gawaadhi khaas ah oo noqoto muxuu ahaay nin khaas ah abadan meeshan waa xil iyo mas-uuliyad iyo culays liiqaamati diin illahi subxaanahu wa tacaala inamaa nusib waxaa loo qotomiyey oo loo maam loo dhisay weeye oo loo istaajiyey maamulka iyo dowladdu liya'mura bilmacruuf wa yanha can ilmunkar wa hada huwa maqsuud lwilaaya haayada iyo ujeedada laga leeyahay maamul iyo dowlad iyo talo beera in la fala ma aha in jidad la sameeyana ma aha maqsuudka waa ka mid acmaasheenna iyo hawlaheenna aan u baahannahay laakiin xaajadu meel bay u dhimataa dayib ah. cadku wanku u dhintay ii keen bur adigu suufig ah cadku wanku u dhintay iso hormari cadku wanku u dhintay waa maxay beerka wada hadi waa idin sida baasha taqaanaan idinku cadku wanku u dhintay waa beerka iyo xoogo bari oo lagu jarjaray wey waa muqadimaadka hore fuudka iyo hilibka dambe waslaadkii ha dambeeyeen maamulka anagu cadku u dhimana waa maxay almru bilmacruuf wanahy can lmunkar wixii dambe waa tawaabici mulxaqaad wey <clears throat> faida kaana alwaali ninka waaligae mas-uulkaayo hadduu yahay yumakinu mid u suura gelinhaya min almunkari bimaalin munkarkiibuu dhiiro gelinaya oo asagu muu hawshuu samaynaya ayb bimaalin ya'hudu maalu qaatay buu ku socodsiin kaana wuxuu noqon qad ataa mid la yimid bididi lmaqsuud maqsuud اlwilaaya maqsuud اlimaara maqsuud اdawla haayadii iyo hadafkii iyo ujeedadii laga lahaa dawlada iyo maamul didkiiba cagsigiiba la yimid oo waa maxay munkarkii loo dhisay inuu la dagaalamo iyo wanaagii loo diray inuu dhiso ayuuba ka hor yimidba ninka marka munkar iyo xumaan iyo u qeyl bixiya xukunkaasuu leeyahay weeye mila man nasabtahu sidii ninkii aad u dhista u magacawday maxaa u magacawday liyuciinaka calaa caduwik inuu kugu kaalmeeyo cadowgaada waxaan ku hebel kuu magacaabay inu ciidanku kugu dhiibay inaad ila jebisa gaale iyo cadowga ummadda ila jebiso faacaana caduwaka calay markaasuu cadowgaada soo raacayba soo cagsi soo dhaqaaqin ninkan waxaa lagu talagalay ummadda inuu difaaco iyo qaranka iyo ummadda diinteeda iyo dalkeeda markaasuba adisaba ka soo jeedsatay weeraraya gantaalluu kugu bilaabay hawl aad u dhigatayba ma bahaba soo maha hawl aad filaysay ma aha shariif baan waxaan u magacaabna u dooranay inuu ummadda diinta ku maamulo na hogaamiyo maraykan buu la soo saftay iyo iyo ugandhis iyo burundi nin baa laga sheegay laba laba tagood bu isku qabtay laba laba waxba isku qabtay weliga laba tagood iskuma qabanin bu yaaba filahayba sheekh inaad halkaa ka soo jeesa adduunku mogtahay khaatumadu ilaah baa gacanta ku haya subxaana wa tacala alla ka bari inuu ku wa bimanzilati man akhada maalan wuxuu la mid yahay oo kale ninkii maal ku qaatay liyujaahida bihi fii sabiili illah nin baad tiri maalkan hoo xoolahan qaado gaalada iyo mujrimiinta iyo mooryaanta inta alla dhibaysa diinkiisa la dagaalan faqaatala bihi lmuslimiina alabriyaa muslimiin aan dambigalen bu ku baabi'iyey war ilaahay ugu dhow aan kugu ogaayay madad ku laaban ku ihi muslimiin aan dembi lahayn halis wey yaani ruuxii qaralkii iyo muraadkii loo qotonsho inuu ka soo baxo hadduu ka soo bixi waayo waxaa marka badbaada kuwa ah inuu faraha kaa iska tago waxaa kasii daran inuu xoolahaada iyo hantidooda u kaalmaysto inuu adiga ku baabi'iyaba gaalla kuu soo raaco yuwadixu dalik arrinkaa waxaa caddayn buru sheekhu ku yidhi idan hawshaani marka khatar weeye wax xoolo ah iyo wax hanti ah iyo wax mushqaayada lagama qaadan karo ilaahay xuduudiisa iyo xuquuqdiisa oofinteeda ayib waxaan ujeedaa la oofin waayo allaahuma masale culmo ka naqaashaan bay aima almaalikiya ay ka hadlaan xuduudi matala xadu sariqa iyo qaadicu muxuu aha dariiqi iyo muxuu ahay zinadii iyo khamradii haddii qolyihii xuduudda ku dhacay tabar loo waayo ay baxsadaan ama meel miyi oodan geli karin ay galaan iyo niman kaa awood badan laakiin hantitiisa oo la heli karo hantida la dhacaya bay idhahdeen maxaa yeelay in ninka la nakaaliyo oo la zajriyo la cadaabaa la rabay asagii baxsay ama wuu imtinaaco fooda la gelin waayo laakiin waxaa sahlan in la ganaaxo idan inda qudra cinda alqudrati calaa iqaamati اlxuduud ma banaana qowlan waaxidan in hanti laga qaatay iyo cafis midnaba ayb wixii ilahay cafis usan gelin laakin cinda alimtinaac wa cadami اlqudrati calaa dalik hadday suuro gasho inaan waxun ka gullaafano wax ka ganafataysanno ninkaas isaga ah oon xoolo iyo hantitiisa ku habsano waa banaanta yidhahdeen maxay le wa atacziir bilcuquba almaaliya waa ganaax iyo dhabar jibin baa isaga ku noqonaysa wuu baxsaday xadkii baa lagu afin waayey muxuu guryo leeyahay laba guri alla xaraasho muslimiinta ku jihaadeen hadhow waagu soo noqon soomaya gacan lagu dhigay xadkii baa lagu oofin xadku dhici maaye xoolihiisana ama waa celis ama xaqaana ku tagnay wey idan maalikiya culamo badan maalikiya sidaa qaba waana masale fiican weeye haddii ay suurogeli wooda nimankii mujrimiinta ah in xuduudda laga oofin waayo xoolo koodana la hela in la mooro duuga say u naaftaan oy u fadhiistaan oy u dhaqaaqi waayaan way fiican tahay ayib caruurta u ka carariyo haweenka waxaan ina gurigaa kadhada doodu le deganada kuna iskaga tawa xaraashayna daalimkii baa iskale baxsaday alimaam abulxasan atasuli baa ka hadlay masalada aad u faafahiyay kitaabkiisa loo yaqaana ajwibat alimaam atasuli calaa as'ilati alamir cabdilqaadir safxada boqol konton iyo koobaad ilaa boqol lixdan iyo ilaa siddeetan iyo lix buu kaga hadlay aad buu u fafaahashay ayb cala ikhtisaarin fiihi laakiin aduu awoodi kara inaad xadki ilaahay oofiso inaad wax dhaafsataay waa min tabdiili kitaab illah wa min aqwaalihi imaamka waxaa ka mid u waman sajana zunaata zunaada ninka xidhee jeelka dhigay xabisa waalqaadifiina iyo nimanka dadka qadfa ninka xidha wa qaatil ilghiila dadka hoosa dadka u dila muxaaribiinta ninka asaguna xidhee xabsi dhiga maalan wa dawi alxiraaba wasuraaqi liakhdi اlamwaali bacda hubuuti dalika calayhim bimuujibihi uma saraxahum iska sii daaya faqad badala alaxkaama sharciyata waman badalaha dakla fi qowlihi tacala wman lam yaxkum bima anzla allah faulaika hum lkaafiruun ila kalaamin طawiili nafiis ayuu leeyahay falyuraajicu man sha idan waa tabdil akaam wey tabdiil axkaam illahi wey inaad xuduuddii iyo diintii oofinteedii aad xolo dhaafso waa tabdiil diin istibdaalu shariica alislaamiya biqawaaniin wa tacziira aan la asl meesha ku jirta shekhulislam wuxuu ka hadlay masladu cinda alqudra weli muusan soo qaadin haddii la awoodo waayo wuxuu ka hadlay sheekhu xuduuddii axkaamtii marka la awoodi karo ninka wax dhaafsadaay buu soo qaadlaya cinda cadam alqudra muusan ka hadlin wadaadkan maalikigaa faahfaahaya loo laabto marka ayb yuwadixu dalika midkaa waxaa cadayn buri sheikhu ana salaaxa albilaadi waalcibaad biاlamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar addoommaha suubadkooda iyo hagaagooda iyo adduunku inuu nabad noqdo hagaagaay waxay ku xidhan tahay wanaagga in la faro xumahan laga reebo fa ina salaaxa almacaash adduunka wanaagiisu iyo walmacaadi aakhara wanaageedu iyo suubadkoodu wuxuu ku jiraa fii aacati اllahi warasuulih aakhariya addun waxay ku hagaan ilah in la adeeco walaa yatimu dalika alla iyo rasuulkiisa in la adeecana suurogeli mayso dhammaystirmi mayso ilaa biاlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar waa war qiimo badan wey yuktab bima اlcuyuun waxay odhan jireen wey wa saarat <coughs> hadihi اlumma almru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar bay ummaddan ku noqotay khayra ummatin ukhrija linnaas ammaanta ilahay idin ammaanay ee idin taskiyeeye ma aha wax la iska keensiiyey laakiin waa camal laydinka rabo ama aad qabateen qaala allahu tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar waxaad noqoteen ama tihiin ummad ilaahay soo bixiyey ummadda u khayr badnayd maxaa jira laakiin alkhayriya min fayn ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar abu hurayra la weydiiyey bisanadin saxiix wuxuu yihi asxaabu muxamed weeye ummadda laga hadlay laa ummata almuslimiina caamatan wuxuu ihi waa asxaabu maxamed hum aladiina qaamuu biwaajib alamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar haddii xilkoodii la guto oo kale waan soo gelaynaa laakiin inagoon xilkooda gu inaan bilaash ku maxaabsanno socon maysa haddii maxaabsi waa iska farabadaya baryaha dambe ayib wa tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr minkum taa cinda aljumhuur waa tabciidiyo cinda ibni rajab wa ibni xasm iyo keyrkoodana waa bayaaniya wey waay waxay qabaan alamru bilmacruf wan angu waa waajib cayni calaa kulli axad min muslimiin qaadir cala alamri bilmacruuf fardu kifaaya waa sheeka berle bay yidhahdeen waajib اlamr bilmacruuf wanahy can ilmunkar waa fardu cayn calaa kulli man qadara calaa dalik jumhuurna waxay mareen ma ahee waajib alamr bilmacruf nahy can lmunkar waa horta waa waajib cala umma islamiya cumuuman afraadda marka la fiirina alasu fiihi waa fardu kifaayo waqad yatacayanu fi mawaadica halaaث ayib maalood anaga tilmaanay midaan kaa dhacaynin baa jiro alamr bimacruf nahy an munkar asagoo aan kaa dhacaynin baa jiro waa alkaraaha alqalbiya shayga munkarka ah inaad nacdada lagaa rabaa qalban waa cayn calaa kulli axad min almuslimiin haddaad shayga munkarka qalbiga ka kohsan weydo o ka dhibsan weydo falasta bimuslimin fa anta kaafir ayib idan marka khatar wey dihaabu liimaani min qalbi bay tusaysaa taas waa masalo waa farducayn calى kuli axadi min almuslimiin waana adcafu اliimaan adcafu اliimaan hadduu aha alkaraha alqalbiya haddii la ka war iimaan ma jiro wey kuliyan taas marka waa waa martaba almartaba haaniya waxaa weeye dawladdaa kuma magacoodo xilkan hay-at lxis baad ku jirtaa alamar macruf baa laguu diray dawladdii iyo mas-uuliyiinta waxay kuu magacaabeenba inaad daaci noqoto ummadda khayrka fara xumahana u sheega xumahana ka reeba idan ninka loo magacaabay xilkaasi yatacayan calayhi alamr bimacruuf wanahy can lmunkar waajib fardu cayn bay ku noqonaysa waaba xilkiisiiba almartaba athaalita waxaa weeye munkarka keliga haddaad aragto ayib keligaaba waajib kugu noqonaya fardu cayn ba kugu yahay haddaa ummadda kale fardu kifaaya ku yahay laakiin aduga man ra'aa minkum munkaran faanta ra'aytahu walam yara hayruka wey walam yarahu hayruka soo ma ah aduu fardu cayn kugu noqonaya waxaa la xuguma haddaad adu qaadir besa tahay munkarka waa la wada arkay laakiin ninka dafcin kara waa alqaadir caleyh waa keliga biquwatika aw bijaahika aw bisulaanika ama keligaabaa qaadir a in shubhadan iyo bidcaan lala dagaalama bicilmika iyo awooddaada aqooneed marka haddaad keligaa qaadir noqoto imaa biqudra xisiya aw biqudra cilmiya ama aad no keligaa mxuu ahaa aad mxuu ahaa isheeg aad xilka lagu magacaabay iyo alkaraaha alqalbiya saddexdaa xaalo waa fardu cayn weeye calaa kulli shaksin min muslimiin oy hawshaa qabsato inta kale ma fardu kifaaya ya culamada qeybta u shaqeeya wasaarada iyo hay-adaha laguna kuna lacag siiya kafaarana ku qaata mxuu ahay waajib alamr way daacinimada farducayn ma ku noqon ila culamada dhowr qaybood qayba iska iska xoogsada iyo qayba hay-ada iyo wasaarada u shaqeeya oo lacag ku qaata oo raatib shahriga qaata oo fooman buuxiyaa jira nimanka noocaasa waajib alamr bilmacruuf wanahyi can lmunkar waa fardu cayn calayhim lanna xilkan baaba loo magacaabay dawlad oo jirta u magacawday bikadli nadari maxay tahay magaala mise waa murtada notala asagu wuxuu aaminsan inay muslimo tahay yakfi marka fardu cayn ku noqdo hawlaha ka jira caalamka maanta wixii aad u aaminsan adigu keligaa inaad fahamsan ummaddana aad uga digi karto fardu kugu noqon oo aanu sheegnu galahaya haddii ummaddo dhan ba ay udhexeeyaan nin kastaba u awood hawsha inu ka hadlana fardu kifaaya noqon laa yatacayan caleyh haddayna aana marin madhabkii ibn xasm iyo saaxiibadii ayna marin ayib wltkun minkum umaة yadcuuna ilى اlkhayr wayأmuruuna bاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar waqaala tacaala wاlmu'minuuna qolyo waxaa jira markii ayagu waxay doonahayaanna kudhihi fardu cayn ba hawsha inaan ka hadlo markay hawsha diidan yihiinna may fardu kifaaya ugu yadaa iska jira baryahan daba way badan yihiin qadiyadu asagu doonahayo hawsha in laga hadlo fardu cayn weeye waajib اlbayaan baana saaran wالnusx haddii kale khaain baa noqon xadika jirir ba ku baayactu rasul ala samci wataacati wakada wa iqaamat wanusxi likulli muslim marka uu hawsha diidan yahay ama cabsan hayara fardu kifaa wey alamr bilmacruf nahy can lmunkar marka aniga wax khaas ii saare maxuu yahay ayib hawlaha way jiraan baasha laga daayo beerka jecli haydha jecli wltkun minkum umaة yadcuuna ilى اlkhayr wayأmuruuna bاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar aayaddan alimaam ibnu kahiir wuxuu u daliishadaa iqaamaةu jamaacaati islaamiya taquumu bihada اlwaajib waa in dawaa'if iyo jamaacaad la helo u istaago ummadda inay wax ka qabtaan oo diinta gaadhsiiyaan oo iskaalmaysta taxasubkana anagu waa ogol lahay ida kaana calىa xaqin wa nusrati diin taxasubka aan diidanahay waa altaxazubu wاtajamucu calىa nusrati baطilin hada huwa اlmuxaram ama ataxazub watajamuc calaa nusrati saaxibika fii xaqin wa bail fii kuli shay hada bail wey ubaayicuka inaad igu raacdo calaa kuli maa aquuluhu bail tacaala natacaawan fi kitaab illah fii diin illah waxaan leenaha musallam weeye ninkii diidana diinlaha la yimaado min kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin saxiix sheekh baa diiday sheekh la waa baneeyey fa ka dacwa aniga waxay la tahay eedadana waxay la tahay maca salaama haddi wixii ma og tahay adiga ra'yigaada sakaraadka ummadda laguma dhiba ma ogtahay ummadda adiga waxaad qabtaa ku ilzaamini daliil la bal ibnu taymiya wuxuu leeyahay masalada khilaafiga ah xataa waliyu lamri umadda ma ilzaamin kara buu leeyahy waliyu lamri walxaakim alislaami wاsulطaan wاra'iis masaladu hadday masale khilaafiyata ama ijtihaadiya ra'yigiisa uu asagu doorto umadda ma ilzaamin karo iyadoo laisku ogaa ninka waliyulamriga shayga mubaxa hadduu kufar wajib isu bedelhayaa shayga mustaxabka ee kufara wuxu isu bedelhayaa fardu cayn bu isu bedeli iyo waajib wa maca dalika fi masaa'il اlkhilaaf wاlijtihaad ra'yu اlimaami laa yalzam اljamiic iska ilaali hawsha ayada marka adoo sakaraad oo miskiina oo wax soo lalaqbaystay ra'yigaad qaadato umadda ha ku qasbin sheekh wa qaala tacaala laakin waxaad xaq u leedahay inaad ka dooddo ra'yigaada oo difaacato hadduu diin ahaan ay kugu muuqato hufnaan dacniba ay kugu jirto laguma haysto ku dagaalan bimacnaa naqdi nin kaas horjeeda aduguna cadde adoon adabkii iyo aan ka tegaynin wixii lagu akhlaaqdi lagu adab raddi cala almukhaalif wa qaala tacaala wاlmuminuuna wاlmuminaatu bacdum awliyaau bacdi maxaa intaa dabayaa ilaahayow ya'muruuna bilmacruuf wayanahuna can lmunkar mu'miniintu iyoiyo mu'minaadku gacal bay isu yihiin waa walaalo ikhwa ah ya'muruuna bilmacruufi sifaatkoodi wey sifaat lmu'min wاlmu'mina hadihi inay ruua samaha faraan wاlmacruufu waa kul maa carafahu الshariica wاlmunkaru waa maa ankarahu shaaric waqaala tacaalى can bani israa'iil kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh munkaray sameeyaan nimanaan iska reebin bay ahaayeen saasaa loo lacnaday labisa maa kaanuu yafcaluun waxaa aad iyo aad u xun oo u khariban waxay samaynayeen wa tacaala falamaa nasuu maa dukiruu bih wixii lagu waaniyey ama la xusuusiyey markay diidoob ay ka tageen anjayna aladiina yanhawna can الsuuءi waxaanu badbaadinay dadkii munkarka umadda ka reebahayey wa akhadna aladiina dalamuu nimanka dulmiga ku dhacay bimacnaa sameeyey ama ku kaalmeeyey bicadaabin ba'iisin cadaab kulul oo xun oo baaslaan ku qabanay bisabi maa kaanuu yafsuquun ayb fa ahbara tacaala ana alcadaaba lamaa nazla cadaabka markuu rabbi soo degay wuxuu sheegay naja aladiina yanhawna can sayi'aat inuu rabbi badbaadiyey kooxdii xumaanta samayn ee xumaanta ummadda ka reebayey wa akhada alaalimiina bilcadaabi ashadiid koox waa nimankii sameeyey hawsha kooxna waa nimankii ka reebay kooxdii samaysay bilmubaashara waalficli inay halaagsameen qur-aanku waa ku tigtigsaday qolihii ayagu xumaa la dagaalamee diidayna in rabbi badbaadiyey waa caddeeyey waxaa laga aamusay qolihii ayagu ka aamusay ee qolihii xaqa u taagnaa eedeeyey iska daa yidhi lima taciduuna qawman illahu muulikuhum ayib maxaa u daba taagantihiin qolii maxaad aada u waaninaysaa ilahay u halaagahayo aw mucadibahum cadaaban shadiidan qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacalahum yattaquun qolyahaasi qolya waxay leeyihin waa la cadaabay oo ilaahay naajiyinna wuu sheegay haalikiinna waa sheegay walaa waasitata baynahuma imaa naajin wa imaa haalik oo ninka asagoo munkarka radin kara oo difcin kara aamusa rabbi wuxuu ka soo hadlay kaanuu la yatanahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun usuul fiqiga marka la marahayo alkafu ficlun aayaha loo daliishada wey alkafu ficlun waxa inaad ka hadha xun aad ka hadho waa ficil ka hadhitaanka aad alimsaaku can lmuxaramaat ficlun wey walkafu ficlun aayaha loo daliishada wey ilahay wuxuu yihi kaanuu la can munkarin cadamu tanaahi can lmunkaraat iska reebidda iyo munkar diidid la-aanta rabbi wuxuu ka soo qaday ficlaad samaysay kaanaka facalta almunkara wa sanactahu baa loo daliishadaa labisa maa kaanuu yafcaluun baa la sii daba yidhi kuwii sameeyey iyo kuwii ka taga ficil xun bay ku dhaceen baa la lihi niman halkaasay mareen qole waxay dhaheen ilahi wuxuu ka aamusa inu ka aamuso qolihii munkarka la dagaalamay waa badbaadeen kuwii sameeyeyna waa halaagsameen qolihii iyagoo iska xishooday ee foorarsaday ilahay waa ka aamusay wanaxnu naskutu cama sakata allahu canhu masale axkaam baa laga hadlaya baa layidhi ilahay saddex daa'ifuu sheegay mid badbaaday waa la sheegay sababkay ku badbaadana waa la sheegay in halaagsatayna waa la sheegay sababkana waa la sheegay adilaة اqur'an alcaama alkhaarija can hadi aayaatna waxay cadaynaysaa munkarka ruuxa ka aamusan maca qudrat اlinkaar inuu ku xugum yahay ninkii sameeyey ayb facaqaruu naaqata wacataw can amri rabbihim baa layidhi markii reer hamuud laga hadlaayey qowmu nabiy saalix hashii bay boqnogooyeen baa la yidhi wacataw can rabbi ilahay amarkiisi diinkiisina waa ku madax waa ku xadgudbeen duqaad bay noqdeen hashana waxaa looga yay fi saxiix bukhaari wakayrihi xadiid khaas ah inuu hal nin dilay hasha oo boqno gooyey qudaar ibnu saalif baa la odhan jiray iyo hebel baa le halkuu taallama bannaanka ge almuhim hal nin baa hasha boqno jaray ilaahayna ficilkay u tiriyey qoomu saalix o dhan buu u tiriyey fa caqaruu waawljamaaca meesha taalla ayib fa caqara naaqata lama dhihin waa nafsa shay wey qur-aanku dhaqankaasu yaqaanaa ficilka ninka sameeye dembiga ah iyo ninka ku farxa ama difaaca ama asagoo inkiri kara ka gaabsada waa isku xugum wey isku baab baa la mariyaa <clears throat> w fi xadiiثi haabit an aba bakr sidiq radi allahu tacaala canhu khaطba الnaasa calى mimbari rasuli lah ba ugu khudbayey faqaal ayuha الnaas dadow inakum taqra'uuna hadihi اlaaya aayaddan baad akrinaysaan watadacuunaha waxaad saaraysaan calaa gayri mawdiciha meel aysan lahayn baad ku caaminaysaan way fara badan tahay maanta nin walba aayaduu doonay xadidku doono madax meel u gelinaya nin walba meeshuu doona u leexinaya nafti baa dadka qur-aanka haya iyo axaadiid wax ka gaadha waa laayahay nin walba ta'wiil iyo tafsiir cusub oo kulul oo isagu dejiyey buu qur-aanka iyo axaadiid ku xambaarahaya marka waa horay soo bilaabata waa dhaqan yahuudeed taxriifu alkitaab wa taxriifu alaayaati can mawaadicaha waa taxriifka waa laba nooc ima taxriifu lafdin aw taxriifu macna taxriifka kitaabka lagu sheeganaya boqol kiiba sideetan waa taxriif almacnawi lafdigood sidiisoo meesha taagan in tafsiir khaldan laga bixiyo ayb waa ka u daran wey aayadda oon la bedelin xadiidka oon la bedelin inaad ka bixiso tafsiir khaldan wa jaaءa ay amru rabbik ayb istawaa cala carsh araxmaan cala alcarshi istawaa toddoba meelood he maxaan dhihi ay istawla waladii nafsu muxamadin biy ay biqudratihi ayb ilaahay baa ku farxaya bimacnaa wuu abaal marin hayaa hawaab ilaahay baa raalle ka noqday rilla ilahay shuqul kuma ahe yusiibuhu addoonkiisu tawaabinhayaa wa yucطihi اlajra jaziil aayaddii lama xadidka lama bedel lama taban lafdigiis maxaa laga bixi laakiin macno khaldan hada huwa albaliya taxriifku qur-aanku sheeganaya midkaas wey sidaa darteed alimaam ibnu taymiye iyo ibnuqayim iyo bukhaari waxay ku tageen yahuud iyo nasaaro towrad iyo injiil wax badan ma aysan taxriifinin taxriif lafdi ah laakiin aglabu taxaariif التxriiفaaت cinda ahl kitab waxay ahayn bay leeyihiin التaxriif الmacnawi ayb waana midka adduunka maanta taagan inakum taqra'uuna hadihi اlآayة وtadacuunaha calى غayri mawdiciha ya ayuha اladiina aamanuu عalaykum anfusakum aliya rasuulka inta rumaysayay naftiina baa idin saarin ogaada ayb laa yadurukum idin dhibi mahaya man dalaha ninkii dhumay ida htadaytum idinku haddaad hanuuntaan aayaddu haddii daahirkeeda la fiiriyo daahirkeedu abubakr xadiisku taageeraya adu haddaad hanuunto ninku dhumay hawl kuu taalla ma aha maxaad ku hanuuni bilamri bilmacruuf nahy can lmunkar ihtidaagaada waxaa kow ka ah dadka inaad wanaagga farto xumaan aad ka reebto marka si u suurageli ba mxuu ahaay ihtidaa biduuni amrin bimacruufin nahy can lmunkar laa yumkin lakin khalad bay ka qaateen dadku qaarkii wainii samictu rasul la sl slam yaquul ina annaasa idaa ra'aw lmunkara dadku hadday munkarka arkaan falam yugayiruuha aysan doorinin awshaka waxaa dhow oo muxuu ahaye afcaal muqaaraba ku jiraay an yacumahum allahu biciqaabin minhu ilahay inuu ku wada sameey kulligood kii dembiga sameeyey kii inkiri waayey kii ka dhidhiyi waayey kulli d ciqaab baa lagu simhaya balaayo cudur cabsi faqri isbaaba khilaaf isbaabi'in tafaruqii kala tag kala dhimasho waxaaso dhan waa cadaab wey waxaana sabab u ah kana inuu munkar ka sameeyey aduguna aad daawatay riwaayadku xadidku uu leeyahay ina alqowma idaa ra'w almunkara falam yuغayiruu waalima falam yaأkhuduu calaa yaday daalimka haddii la qaban waayo munkarkan la zuulin waayo iyadoo la awoodo ilahay baa ummadda cadaab ku simhaya xadid kaleo xadid cadi bn camira ina allaha laa yucadibu alcaamata bicamali اkhaasa ilahay ummadoo dhan iyo bulshada uma rogo dembi ay koox khaasa gashay xataa yaraw lmunkara bayna dahraanayhim wahum qaadiruuna calaa an yunkiruuhu falaa yunkiruunahu فإذا فعلوا ذلك عذب الله عذب الله الخاasة والcaamة facil iyo dembigay dad khaasa galeen ilahay ummadda ooma rogo oomana cadaaba kulligeed laakiin dembigii koox ka mid a hadday samayso ummadda innaguna aynu ka qaban weyno cadaab rabbi wuxuu soo dejin kii dembiga gala iyo kii kaleba wada gaadha munaafiq galo dabku munaafiq shido mu'min baa ku gubta runtood wey dabku munaafiq shido mu'min baa ku gubanaya sax dadka waa in badbaadadaa ku jirta nabiga ki ku mithaaliyey qolyo doon saaran oo laba dabaqa dabaqa kore qolyaa saaran hoosna qolyaa ku jira qolyihii hoos ku jira kor intay usoo baxaan bay ka dhaansadaan badii biyihii ka dhaansadaan biyihii baa ku barbaaa qolyahan gaara way ku rafaadeen kadib waxaad yeelaysaa niman yo nimanka waan dhibnay ee korreeye hoosteenna aan duleeshano oo doonteena alwaa xagga badda jira aan fujino bartan baan ka dhaansano nabig wuxuu i qolyihii kor joogay hadday nimanka saa ku daayaan way halaagsamahayaan badi doonti biyaha ka bixsama markab kadibna waa shiidahaya waa qusahaya maca salaama haddii laakiin ay gacmaha qabtaan oo hawshan joojiyay alwaxaan la fujin maayo una dulqaataan dhibkooda iyo rafaadkooda najow wa najow jamiican bimacnaa marka ruuxa wanaagga fari ama khayrka u sheegay ama xumaan ka reebi dhib baa kaa soo gaadhi sida nimanka biyuhu ugu balqan ee jaaga oogu fakan ee baadiga lagu dulkufahayo dayib ee mid falina oogu soo dhacahayo muta qasab wey baa waxaa kaa soo gaadhay alamr bimacruf nahy واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لمن عزم الأمور <clears throat> وفي xadيiث آakخر إن المعصية dmbigu idaa khafiyad hadday qarsoonaato dembiga hoos loo sameeyo lam tadura ilaa saaxibaha ninkii sameeyey unbay dhibaysaa dembiga hadii la qarsado ninkan bay u taallaa lan waa qaasir calaa nafsihi walaakin idaa daharat macsiyadu hadday muuqato falam tunkar aan laga dhiidhiyin o laga dagaalamin darat اlcaam ummado dhan bay dhiba wada gaari waan loo halaagahayaa xadiidkan isagu waa daciif weeye lakin macnihiisu jamaca min asaxaaba wa buu ka sugan yahay jamaca min ahli cl dembigu intuu muuqdaad inkaraysa oo dagaalamaysa hadduu qarsoon yahay waxba ad dabageli maysid aduu faafin maysid dabageli maysid baari maysid allaahuma inuu dembi yahay aad ka baqayso ummadoo dhan inuu saraayo aafeeya mooyeen wa hada alqismu aladi dakarnaahu qismiga aynu soo sheegnay min alxukmi fi xuduud illahi wa xuquuqihi maqsuuduhu alakbaru huwa qismiga aynu soo sheegnay muxuu ahaa wa alxukm bayna annaasi fi lxuduudi walxuquuq alcaama wa xuquuq llahi ah subxaana wa tacaala maqsuuduhu alakbar ujeedadiisa weyn waxaa weeye alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar faalamru bilmacruuf midlu الsalaati wالzakaati wالsawmi wالsiyaami wاlxaji ayb wالsadaqati wاlamaanati wa bir اlwaalidayn wa silaة اlarxaami wa xusni اlcishrati iyo dhaqan wanaag alcishra waa dhaqan xusnu lmucaamala loo jeedaa maca alahli waاljiraan ahalka iyo dariska in si fiican loola dhaqmo wanaxwi dalik baa lagaa rabaa amarka iyo wanaagga lagaa doonaya waa maxay waa inaad dadka salaada farto xuquuqda ilahi bay kamid tahay caamka ah salaadii soomkii zakadii xajkii sadaqaadkii ammaanadii baad faraysa birul baad fari carruurta iyo soo kacaysa iyo dadko dhanba silat alarxaam qaraabo in la xidhiidhiyo rximka aan la goynin xusnu lcishra si wanaagsan iyo habdhaqan wanaagsan baad ummadda faraysaa maca alahli qaraabada iyo ahalka iyo xaasaskaada iyo zawjaadka iyo waljiiraan wanaxwi dalik falwaajibu calaa waliyi اlamr waajibka sare ninka mas-uulkii talada inoo haya waxaa weeye an ya'mura bالsalawaati اlmaktuubaat jamiica man yaqdiru calaa amrih salaadahoo dhan baad furaysaa nin kastood awooddo inaad amarto wa yucaaqibu taarika wa an yucaaqiba taarika taarika inuu ciqaabo wey ninka salaada ka tegey biijmaaci اlmuslimiin ninka salaada ka tegey waad ciqaabi salaadaad fari shay kastoo waajib daahira ummadda waad faraysaa shay kastoo muxaram daahirana umadda waad ka reebaysaa nin kastood awoodo gacantaad u gadhaad u sheegaysaa fain kaana taarikuuna haynoo jooga hada bilah alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd qaala alimaam raximah llahu tacaala fain kaana taarikuuna طaa'ifata mumtanica qutiluu bitarkiha biijmaaci lmuslimiin <clears throat> waxaynu kusoo jiray waajibaadkii saaraaninka waaliga ama mas-uulka ah fii xuquuq illaahi subxaanah wa tacaala alcaama iyo xuduudiisii shalay waxaa u dambeeyey isagoo ka soo hadlay sheekhu in salaada iyo waajibaadka oo dhanba ninka waaliga ummadda inuu amray inay waajib tahay fa in kaana taarikuun qolyaha ka tegay salaada daa'ifatan hadday yihiin mumtanica reebtoontayoo awood leh bimacnaa qawiya isdifaaci karta quutuluu waa lala dagaalami bitarkiha ka tegidday ka tageen salaadda lagula dagaalami biijmaaci almuslimiin muran la-aan buu ihi muslimiintu muran kama qabaan hawsha ayadaa wakadalika sidoo kale yuqaataluuna waxaa lagula dagaalamayaa calaa tarki zakaati sakadu ay ka tageen iyo wa siyaami soomka iyo wagayrihimaa waajibaadka daahirka ah iyo mabaani lislaam ka tegitaankooda hadday kooxi ka tagto oo markaasi kooxuna isdifaacdo marka sameeya la yidhaahdo ay awood isbidaan waa la jebinaya waa lala dagaalamaya sidoo kale waa cala istixlaali maa kaana min almuxaramaati daahira muxaramaadka cadcad ee ilaahay xarimay banaysigooda la banaystana waa lagula jihaadhayaa almujmaci calayha muxaramaadka daahirkii lagu ijmaacay inay xaaraam tahay ka nikaaxi dawaati almaxaarimi sida isagoo guursada maxaarimtiisa hooyadii iyo habaryartii iyo eedadii iyo walaashii iyo gabadhu abtiga u yahay gabadhu adeerka runka u yahay iyo dadka noocaasa ah hadduu yidha waan guursanaya waan mehersanhayaa waa oo lala dagaalamhaya iyo walfasaadi fi l ard dhulkoo la fasaadiyo wanaxwi dalik fa kullu taa'ifatin koox kasta mumtanica awoodlo awooddeeda ku reebtoomayso isdifaacaysaay kan reebtoontay can iltizaami shariicatin xugum laasimiddii ay laasimaan oo iltisaamaan ay ku dhaqmaan min sharaa'ici alislaami aldaahira sharaa'icda islaamkaee muuqatee waaweyn ka mid ah iyo walmutawaatirati midda mutawaatirka adilo fara badan ay ku yimaad ummaduna isku raacday yajibu kooxda waxaa waajibi jihaaduha in lala halgamo xataa yakuuna addiinu kulluhu lilaah biitifaaqi alculamaa sidaasuu sheekhu ku yidhi muran mala iyadu waa masale ijmaaciya xukum kasta oo daahir ah oo markaasi ama shay xaaraam ah ama shay waajib ah ninkii ka tagae isdifaacee ku dagaalamayay waa lala dagaalamay saasaana lagu dilahayaa waana sida ay saxaabadu oola dagaalameen maanici zakaa ninka maanici zakaa ahaa waa kii markaasi iyo kooxdii ay saxaabada ku halgameen ay ku jihaadeen ayagoo weliba aaminsanaa inay murtadiin yihiin dhiiggoodana bannaysteen xoolahoodii haweenkooda dumarkoodii maal murtadiin saasay ula dhaqmeen weliba fay kamaysan dhigin saxaabadii khanaa'im ahaan bay iyagu u isticmaaleen khumus bay ka saareen mujaahidiintii baa loo qaybiyey sidaasay iyadu ahayd marka culamada qaarkood waxay leeyihiin maalul murtad in fay laga dhigay siduu suubanuhu yeelana waa bannaan tahay maadaamay saxaabadu ku ijmaaceenna in sida khanaa'imta loo qaybiyana way bannaan tahay labada ra'yiba waa jiraan ra'ya saddexaadna waa jiraan laakiin daciifa shay kastoo marka xaaraama taxriimkiisuna u yahay taxriim daahira oo ruux muslimiinta kusoo dhex koray uusan ka jaahil noqonaynin ninkii diida kuna dagaalamay isdifaacay waa lala dagaalamaya hadduu yahay waaxid fardi min afraad almuslimiin aan tabar lahayn asagu xoog baa loo intii la qabtaa tuko lo odhan haya ninka waa laga adag yahay waa maqduuru calay waa laga tabar badan yahay intii la qabto unbaa la odhan salaada tuko calacalaha laga garaacahaya waa la xabisahaya dayib hadduu reebtoomo diidana soo maha surkaa lagoyn hade amaa kooxda iyadu isdifaacaysa ee xukunka sharcigana diidan waajib ku dhaqitaankiibay diidan yihiin kudhaqmidii bay diidan yihiin shay xaaraama ka tegidiibay diidan yihiin iyagoo kuwaas waa lala halgamahayaa inay marka gaalo yihiinna waa sida loo badan yahay marba hadday waajib ka imtinaacaan ama shay muxarama ay bannaystaan kuna dagaalamaan cala mxuu ahaaye calaa wuquucihi fiih ka daa'ifa murtada loola dagaalami ayb wain kaana taariku lisalaati waaxidan ninka salaada ka tegay nin keligae hadduu yahay faqad qiila waxaa la yidhi innahu yucaaqabu bidarbi waalxabsi xataa yusalliya waxaa la yidhi ninku hadduu keligiiya waa lasoo qaban waa maqduuru calayh marka waxaa lagu ciqaabaya in la garaaco ama la xabiso la xidho jeelka la dhigo ilaa uu ka tukado wa jumhuuru lculamaa'i culamada muslimiinta badankoodu waxay qabaan calaa annahu yajibu qatluhu ninka fardigaa dilkiisu inuu waajibahayo ida imtanaca hadduu ka reebtoomo min asalaati salaada tukashadeedii bacda an yustataaba intii tobad la weydiiyey kamaa yustataabu lmurtadu sida murtadka loo toobad weydiinayo istitaabatu lmurtadi <clears throat> dhowr qowl baa ku jira culum waxay leeyiin waa waajib oo ninka murtadka marka la qabto ama gacan lagu dhigo waxaa waaya yustataab istitaabatu lmurtadina waa ninka maqduuru calayhiga ee gacanta lagu haya fardiga ah ama daa'ifa mumtanuca waa la jabiyo waa la qabtay ruuxa markaa gacanta lagu dhigo istitaabadiisu waa waajib bay leeyihiin maxaa yeelay muhiimadu ma ahayn ruuxa inaynu dille waxay ahayd bay leeyihiin in la saxo oo la tacdiiliyo markaynu gacanta ku dhignay intaan ka baaqsan karan ninka intaan dilo inuu naar ku hoobto inaan badbaadin karaan isku dayaynaa marka istitaabatulmurtadi waa waajib culamaa ku tegay adilo dhowran inay daliishadaan culama waxay leeyihin mee waa mustaxab ma waajibayso waa la sunneeyaa inaad ninka murtadka ah eed gacanta ku qabatay aad tiraa war toobadken intaanaan aakharo kuu darin hadduu isadkeeyana madaxa la qaaday haddii kalena hadee waa khayr waad taa doonayso ninkii waa ka soo noqday xumaantii qolya waxay leeyiin waa jaa-is waajibna ma aha mustaxabna ma ahe way bannaan tahay kolba ninka imaamka ama abaanduulaha ama madaxweynaha ee ninkan murtadka a ah qabtay siduu maslaxa u arka ayuu ku dhaqmahaya hadduu maslaxa u arkay in ninkan la dilo oo nin dhib badan ummadda baabiye u ahaa fasaadkiisana aan aamin laga ahayn inuu guryo noqdana ay suuragal tahay madaxaa la qaadi hadduu yahay daciif fulay oo horaanba iswaalay laakiin hadda isku xaaray waa la iska sii daynhayaa dayib qayb daa'ifadii kooxdeyd baa qaybna la dili karaa qaybna la dayn karaa ra'yigaa waxaa doortay jamaca min ahlicilm min aakhirihim waxaa ka mid ah sheekh saalix maxamed ibnu saalix alcuthaymiin fii kitaabihi lmumtic wuu doortaa asagu in ay istitaabatu muddati ay tahay masala takhdac lilmaslaxa oo ra'yu ninka imaamka ama weliga ah ama naa'ibkee ninka qabtay baa dooranaya kolba siduu maslaxa u arko hadduu ka baqayo bulshadu inay ka yaacdo uu iska sii dayn oo ta'liif iyo soo dhaweynshuhu ka dhigan hayaa hadduu nin qawi oo mutamakin yahay soomaaliyana beerka ka xanshiriyo ka adag madaxuu wada qaadahaya almihim calaa maa yaraa fiihi lmaslaxa buu ku dhaqmina waa ra'yi qole waxay leen waxaanu kala qaadaynaa ninkii islaamnime kusoo koray uma bacda dalika irtada wulida fi lislaam aabihii hooyadii muslimiin bay ahaayeen asaguna muslim buu ahaa kadib buu ridoobay ninka noocaasa la weydiin mahayo ee istitaabe madaxa la qaaday waa khaa'in khariban oo nadala weeye maxaa yeele islaamka lagu soo ababiyey ee uu kusoo barbaaray yuu maanta keenay inuu ku jisaaro ka hor yimaado ka adduunka in la dhaafiyo istaahilaa bay leeyihiin culamada qaarkood e, ama hadduu yahay nin waa soo islaamay kadibna ridoobay oon islaamnimo ku dhalanin ka asagu yustataab bay leeyihiin tafaariiq badan baa jira qolyo kala qaday zindiiqa iyo waxaa jira ninka mxuu ahay mudhirka mujaahirka biridda tafaasiil fara badan iyo khilaafaad baa jira wasawaab wax daliila oo waajibinaya istitaabatu lmurdadi ma hayno laakiin istixbaabka iyo jawaaska intuba waa sugan yihiin walcilmu cind allah fa in taaba hadduu toobad keeno wasallaa uu tukado falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey wailaa qutila waa la dili wahal yuqtalu kaafiran haddii marka uu toobad keeno uu tukado isaanu doonayna wey ayb haddii laakiin uu tukan waayo qutil wahal yuqtal haddii la dilay ma muslim dhinto xad laga oofiyeyba oo markaa maqaabirulmuslim baynu ku daraynaa oo waynu dhaxlaynaa oo islaantiisii muxuu ahaaye ciddatulmuslim bay tirsani oo halkaasnu la maray axkaamtii ogaa ee uu lahaa muslim oo dhintay ayib in la kafno la dhaqo lagu tukado lmuslimiin la geeyo ayb xuquuqdiisii aw musliman faasiqan fiihi qowlaan laba qowl baa ku jirta liahlicilm wa aktaru salafi saalix salafka badankood waxay qabaan calaa annahu yuqtalu kaafiran nin salaada tukan la yidhi oo diiday oo saa lagu dilay gaal dhintay weeye hadduu run uu sheegahayo muusan reebtoomeen hadduu tahaawun iyo takaasul oga tegi jiray ninka leexada iyo geedka la keenay ee ku dhaga adag inuusan tukanaynin taasi waxay kutusaysaa qalbigiisu gaalnimaa ka buuxda ama ficilka noocan imtinaacanaba gaalnimo ah ama tarkiga bimujaradi horaanba gaalnimo ahaa almuhim aktaru salafi saalix waxay qabaa inuu taariku salaati kaafir yahay khilaaf ninkii u horreeyey laga hayo waa zuhri oo min sakaari taabiciina dayib ama saxaaba alkibaar saxaabadu iyo taabicuuna alkibaar waxay ku ijmaaceen calaa ana taarika salaati imtanaca aw lam yamtanic qaatala duunaha aw lam yuqaatil dayib inuu gaal yahay muran ma laha isagoo hadduu jaxdi oga tago oo salaadaba inkiro taa muran ma laha khilaaf kama jira midaasi ta laga hadlayo waxaa weeye ninka salaada ooga tegay tahaawunan biha wa takaasulan balwood baa ila tagtay insha allah waan tukan doonaa sheekh noo soo duceeya insha allah ninka hawlaha la tagan waa ninka laga niqaashahayo ninka laakiin salaadaba inkirsan iyo waajibaadkii midkaa waa kaafir billahi alcadiim jaaxidun lidiini rabbi alcaalamiin murankaasi mala wa haadaa kullubu sheekhu ku yidhi waxaynu axkaamtaynu soo sheegnay iyo khilaafkaasoo dhanba waa maca aliqraari biwujuubiha marka uu qirsan yahay ee uu ogol yahay in salaaddu ay waajib tahay weeye ama idaa jaxada wujuubaha hadduu laakiin diidoo inkira inay waajibba ku tahay ani ima saaruuba taagan yahay fa huwa kaafirun biijmaaci lmuslimiin ka asagu waa gaal biijmaci lmuslimiin wa kadalika waxaa la mid oo gaal kuu ah biijmaaci lmuslimiin man jaxada saa'ira alwaajibaati waajibaadka intooda kale ninkii inkiraa ee diida almadkuura la sheegay ee salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo sakadii ay ka mid yihiin ayib iyo jihaadka ka mid yahay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar birulwaalidayn silatu alarxaam waa waajibaad daahira wey ninka yidhahda hawlaha waajib maaha namana saaro isna waa kaafir fahuwa kaafirun biijmaci lmuslimi wakadalika man jaxada saa'ira alwaajibaati almadkuura iyo walmuxaramaati alatii yajibu alqitaalu calayha iyo ninka inkira in muxaramaadka ilaahay xarima ay bannaan tahay khamradu waa ii oo zinadaa ii bannaan oo khaliisnimadii luudiyadaa ii bannaan oo beentaa ii bannaan oo muxuu ahay xantaa ii bannaan oo namiimada ama muxuu ahay namaam inaan noqda ii bannaan yacni dunuubtii waa rabbi xarimay subxaanahu wa tacaala ribadii baa ii bannaan buu la soo istaagay istixlaalkiisana waxaa lagu ohan karaa bilisaan aw bificlin yadula calaa dalika alatii <clears throat> taasu yajibu alqitaalu calayha in lagu dagaalamaa waajiba bal fuqadu waxay ka hadleen aadaanka oo cinda jumhuur ahlilcilmi hadde sunno ah ama fardu kifaaye ah calaa khilaafin fi lmas'ala hadday qolyo ka tagaan oy tuulo ay aadaami waayaan yuqaatalu calayhim yuqaatalu caleyhi cala adaan waa lagudhigooda lagu banaysanaya tuulaa waxay dha anagu waan tukanaynaa jamacaadkaanu oogeynaa laakiin hee dayib aadaami mayno war aadaanka la imaada hadda aadaanku masale khilaafiya waa waajib qolyaa yidhi qolyaa waxay dhaheen ma ahe waa sunno waan iskaga tegi karaa waxaa la odhanaya waa shaciira daahira min shacaa'ir alislaam axkaam badan baana ku dhisan haddaad ka tagtaan waad go way diideen birtaa laga aslahayaa ilaa ay toobad keen ay la yimaadaan bal <clears throat> alimaam fakhrudiin araazi fii kitaabi almaxsuul fii usuul fiq asagoo wuxuu soo guuriyey ijmaacu lfuqahaa calaa ana man mxuu ahay ninkii laazima inuu ka tago mxuu ahay rakcatay alfajr sunat alfajr ayib hadday طaa'ifa iyo qarya min alqura ay ka tagaan buu rakcatay alfajr o ay la iman waayaan yuqaataluuna calayha halkaasu lama inkastoo masaladaas hortii wax soo guuriya aanan arag ijmaacaas way qabaan culamo qaba waa leeyihiin shaaficiyadu awjuhay leedahay weeye xanaabiladu sidoo kale bahda cilmi waa qaban xataa sunan alrawaatib ama sunnooyinka mashhuurka ah hadday kooxi isku raacdo tarkigeeda tarkigaa tahaawun buu tusahayaa tahaawunkaas ayay ku mudanhaya in la dagaalamo oo dhiigooda ku banaanaanaya wadadaqaba waa jiraan amaa ijmaaca inuusan jirin bay ila tahay falcuquubatu calaa tarki lwaajibaat wakadalika alciidayn labada ciidood ciid lfitr iyo ciid ladxaa waa shacaa'ir daahira min shacaa'ir lmuslimiin calaa khilaafin fii wujuubihima ayib hawl noo taalla maaha laakiin daa'ifa mucayan min annaas iyo qaryo iyo degmo hadday isku raacaan in ciidaynka aysan tukanin oo nin walba gurigiisa uu ku tukadoon la oogino oo bannaanka la keenin dagaalkeedaa bannaanaanhaya hawlahaas waa khatar wey istixlaalku iyo mxuu ahaay jaxdiguna marna waxaa lagu ogaadaa bmxuu ahaay biictiraafihi wa tasriixihi wa icraabihi bilisaanih marna bificlihi baa lagu ogaadaa afcaasha qaarkood tadula cala alistixlaal sidii mxuu ahaay ninkii hooyadii ama aayadii guursaday aabihii uu ka dhintay bacda wafaati abiih ama bacda mxuu ahaa talaaqi abihi lizawjatihi ayuu aayadii guursaday ama eedidii wax u taqaanaanba nabigu baraa ibnu caazib abtigii ama adeerkiiba intuu bandiiradii calan u qotonshay yuu ninkaas soo dil muxuu aha xoolihiisana soo kaxe alimaam abu jacfar aلطaxaawi fi sharxi macaani اlaathaar wakadalika alimaam abu jacfar aلطabri fi tahdiib اlaathaar intuu waxay soo guuriyeen falkiisan baa kutusaya istixlaalka yidhahdeen falkan uu sameeyey yadulla cala isticlaal hooyadaa ama habaryartaa iyo eedadaa iyo walaasha iyo gabadhaad abto u tahay oo maxaarimtaadi ah inaad meher meher ku qabato oros bibiila la gasho ama marka u galmo ama u galmoonine yadullu calaa annaka inaad tahay muxuu ahaayey nin banaystay hawshaan ayada ah hawshaan bannaystay waxaa soo geli kara oy suuragal tahay in la geliya meeshaas soomaalida yurub ee galbeed aadaysa ee hooyooyinkood iyo gabdhahood iyo walaashood iyo eedadii iyo habaryartii odhanhayo waan qabaa ee qaadiga intuu u geeyo ku lugaynaya meher iyo makhaatiyaal iyo alaab qac ku siinaya ayib way soo galahayaan lianna waxaa lagu xidhay annahu tazawaja imra'ata abiihi wa caqada calayha nikaax weeye wuu banaystay iyo ma banaysan xadiidku kuma taallo wuu u galmooday wa dakhala biha xadiidka ma taallo kuma jiro idan alfaad iyo macaani aan ilaahay wax ku xidhin rasuulkana uusan ku xidhin meesha inaad keento kaa dhagaysan mayne waa sheeke baraley idan caqda nikaax cala almaxaarimi waxaa weeyaan waa yadullu cala alistixlaal marka inaad gaaltaha ka caddaan dad badan baa hawshaa khatar ku galahaya alla iska ilaaliyo falcuquubatu calaa tarki اlwaajibaati wa ficli اlmuxaramaati huwa maqsuud اljihaadi fii sabiil lah sheekh wuxuu ku leeyahay haddaad tiraahdo hawlahan anagu jihaad waxaan ku ogeyn gaal muxuu ahay kaafir asli ama murtada wixii caddaysta in gaashaanka loo gemgimee waa sidee haddee salaado iyo soomam iyo xajaj iyo muxaramaad dad ku dhaceen oo xaggana tawxiidsan oo tukan haya baad leeda sheekhu waa lala jihaadee waa sidee wuxuu ku yihi sheekhu maadaan fahminba jihaadka dhan baan aadan fahansay waa maxay falcuqubatu calaa tarki lwaajibaat in ruuxa lagu ciqaabo waajibaad uu ka tegay lagula dagaalamo ee wa ficil muxaramaati wax xaaraana uu sameeyey huwa maqsuudu ljihaadi fii sabiili illah aljihaad fii sabiillah ujeedadiisu iyo xikmada laga leeyahay waxaa weeye dadka waajibaadka ka tegay ama muxaramaadka ku dhacay aldaahira in lala dagaalamo la ciqaabo xataa yakuuna diinu kulluhu lilah waa inaga soo marray inuu shekhu raxmat llahi tacala caleyh faida kaana diinu bacduhu lilahi wa bacduhu ligayr la aljihaad diinta iyo taacada iyo maamulka hadda badhna ilaahay la siiyo badhna ilaahay hayrkii la siiyo wajaba aljihaad xataa yakuuna diinu kulluhu lilah haddaanana tashriica iyo howlaha waxaynu ka qaadaan baarlamaanaadka iyo guurtida iyo duqeyda garcasta iyo indheergadalka soomaaliyeed baa howlaha dejinaya cibaadaadka iyo soomamka iyo xajka iyo howlahaas cumrooyinkana nabigeenu weydiinayna iyo sharciga ilaahay idan saara bacdu diini lilah wa bacduhu he ligayr illah fawajaba aljihaad halis wey xataa yakuuna diinu kullu lilah waa inaan amarka iyo maamulka iyo talada iyo taxriimka iyo tashriica jamiica aaaca wa diinu huwa taaca wa manhaju xayaa idan waxaasoo dhanba waa ilaahay keligii in la siiyo wey haddaad meel kale ku leexiso way kuu dhammaanaysaa ayib aima shaaficiya cindahum waa mutaqarab ashcariyuhum ayib iyo muctasaligooda ilan waxay dhahay niman waaweyn oo mucsilay ahaayeenoo qudaad oo culamo ay lahaayeen shaaficiyadu musiibo wey afara badan yihiin minhum waxaa ka mid a muxuu ay sheeg alqaadi cabdiljabaar ra-iisulmuctazila inuu shaaficiy baa loo badan yahay nimanna xaniifu yidhahdaani almuhim waa furuuciyu muxuu ahaaye ashaafici mxuha xagga laakiin usuusha waa muctazili usuul shaaficiyu lfuruuc wey almuhim waxaa weeyaan haddii ayma shaafici waxaa ku sugan baan ujeedaa qaacido fiican bay leeyihiin imaamu shaafici qaacido yaruu dejiyey oo uu ku durhayay istixsaanka iyo aqisyada baatilkeen dayn lahayn ay ku tasaahuleen qolyaha asxaabu ra'yiga ah ku xadgudbeen yuu naqdin hayay markaas waxaa laga soo guriyay weer ah man istaxsana faqad sharac istaxsana faqad sharac isaanku istixsaanku ka dagaalamhaya oo daliil mukhtalaf caleyhi ah waa taqaanaan wuxuu ihi ninkii asagu wuxuu ra'yigiisa ka helay ka diin dhigta ee sharci ka dhigtaya faqad sharaca sharci buu dejiyey aw sharaca ama shid isku mid wa labaduba sharci buu dejiyey muqadimada labaad buu ka aamusay natiijadii buu ka aamusay waxay dhaheen e, aima shaaficiya wa inamaa sakata canha liwuduuxiha caasha garate weeye banaanka iska taallaa maxaa yeele waman sharaca faqad kafar waa muqadimo man istaxsana faqad sharaca waman sharaca hee faqad kafar ninkii ra'yigiisa wix asaga la quman ummadda u dejiyo ku maamula maslaxana u arkaayey sharci buu dejiyey ninka sharci dejiyana waa gaaloobay diintu ka baxay innaguna waxaa muqaran inoo ah sharci dejinta waxaa iska lehe iminka aad taqaaneen ayb nasal allah salaama wa huwa waajibun cala alummati bilitifaaq waana waajib buu ku yahay halganku ummadoo dhan si aan muran lahayn wujuubu ljihaadi muran ma laha kamaa dalla calayhi alkitaabu wasunnatu wa min afdali alacmaal nabiguna wuxuu caddeeyey fi axaadiis saxiixa mutawaatira wuxuu ku caddeeyey inuu ilaa qiyaami saaca soconayo ilaa qiyaami saaca inuusan hakanaynin oon daa'ifa halgantood jahada aan la waayaynin fii jamiici alacwaami wasiina wduhuur faqaala rajulun ya rasuula allah dullunii calaa camalin yacdilu jihaada fii sabiili llah qaala laa tastatiicuhu nin baa nabigu u yimid sal ly slam markaasu nabi alla waxaad i tustaa camal u dhigma oo dhigaal u ah jihaadka qaala laa tastatiicu ma awoodi kartid baa la yidhi aw laa tutiiqu ama ma karaysid qaala akhbirnii bih nabi alla waa isku daahayaa ii sheeg buuhi qaala nabig wuxu uhi hal tastadiicu ma awoodaa idaa kharaja almujaahidu mujaahidku markuu baxo ee uu baxo waa jihaadka hadda nabigu ka hadlaya fadligiis uu ka sheekayn waa jihaadu lghaswigi jihaadkii dalabiga ahaa weeye kaana dee waa horu iska dhammaadayba hadda waxa taagan waa man qutila duuna maalihi duuna diinihi duuna cirdihi duuna sharafihi duuna daarihi waa maalihi wey dafcu saa'il baynu ku jiraa jihaad daf maxaan ku jiraa mxuu ahaayey iisheeg dafci ah baynu ku jiraa kaas maba lahayaba walaa shaka inuu midkan dambe fadli badan yahay xaggana uu cayn yahay calaa kulli muslimin qaadiran cala jihaad ayb qaala hal tastatiicu ma awoodaa idaa kharaja almujaahid an tasuuma an tasuuma laa tuftiru wa taquuma laa tafturu ayb sheekh albani baa la yidhi oo ragga ugu liitay ahaa fannigan jihaadka marka la marhayo xagga ta'siil iyo tafriicba ugu liitay ahaa raxmat ullahi tacaala calayh yaa wuxuu ka hadlay tacliiquhu cala taxaawiya tacliiqaad buu aaqida taxaawiya ku leeyahay markaasuu wuxuu yihi markuu qaybiyey jihaadu talabi iyo dafci u qaybiyey wuxuu yihi jihaadu dafciga waa waajib waa farducayn ka jihaadi almuslimiina fi falastiin ilaa yuhuudda falastiin laga xoreeyay buui muslimiintao dhan ba waa aakhimuun liana aljihaada qad tacayan wa saara farda cayn calى kuli muslimin qaadirin calى dalik faاlmuslimiina alyowm jamiica aathimuun xataa yuxariru lyahuuda xataa yuxariru falastiina min alyahuud almuqtasibiin halkaasuu la maray waa muqarar fi kutubihi ayib weliba tacliiqsa cala taxaawiy uu ku leeyahay sheekhii saasuu yidhi waagi dambena wuxuu yihi haddana kutub kale uu leeyahay jihaad maanta lama awoodo lama awoodo waa ka dhacay ummadda wareer wadaadii waa wareereen meelay ka socdaan marka kuweena soomaaliyeed masaakiinta marka ha ku rafaadin ha ku lugin ayagu haddayba nimankii waaweynaa ee ummaddu maanta ay caalatun calayhim ahaayeen fii funuun kathiira halkaaba ay marahayo isbaraanbarahayaan waad miskiinoo xoogow asagoo dembiil wax ku watay ood gacanta kaga dhufato wax ka balqadeen inuu dagaalamo hala yaabin ama uu markaasi geeso yeesho ayib taas iyadu culays ma laha wakadalika asheekh ibn cuhaymiin raxmat ullaahi tacaala calayh waagii jejniya cafwan raashku dagaal ka socday ay muslimiinta reer afghanistan raashka la dagaalamhayeen raashku weliba awooddii xilligaa dunida awood badnayd ahayd muslimiintuna kaarabiin iyo qori xakiin iyo jaancaday la taagna iyo rayfel iyo dhombiru meel la fadhiyeen ninka u badan baa m sixteen haystay sakaaraadon tabar lahayn oo baraf ku dhacaayo raashkuna khilaala usbuucin waaxid yuu min moscow ilaa kaabul ku qabsaday taangiyaasha meel kasta marayay roog baa la dhigaya bam ah sheekh ibnu cutheimin baa liya ka waran aljihaad fi afghanistan ma farducayn maya fardu kifaayo weeye buuhi insha allah maxaa yeelay muslimiinta afghanistan jooga way iskaga filayan raashko dhan aduu fahm warka asaga ah waa muqarar fii kutub fii kitaabihi buu ku yaallaa mastuur fii kitaabi liqaa'aat baabi lmaftuux ka akri ayib qolyo masaakiin oo markii wadaadaha waaweyn akhdaa ay galan la baraarujiya xanaaqi baa jira laakiin ilahi wuxuu noogu kalmay xaqaa'iq baan soo gurinaya meeshay ku taala waa idiin sheegayna raadiya caqligiinna u bandhigay ila xoogo waxbaad laqbaysateene ayib waxaan ka rabaa sheekhu ama ha aasiiba ama khaldan waxaan ka rabaa muhiimaddaydu waxaan ka rabaa waagi dambe duwa khaliijka la yimid ee ninty one-ka intii la gaadhay maraykan soo duulay baa la yidhi sheekh jihaadka ka waran maanta wuxuu ihi jihaad maanta ma awoodno waqad saqata oo maalinkeena ka tabar liidanay een xaakiin iyo gaarabiin la soconnay ee muslimiinta la baabi'inhayay ee xataa ay awoodi waayay inay buuraha ka soo degaan ayib ilaa markii looga sheekey shekh ibnbaas uu ilmay maalin dhan bu oahay usan qadaynin baa layii oo qurcan waay markii loo sheegay qaabkay ku noolyihin nimanka mujaahidiinta fi afghanistan iyo dhibka haysta iyo inaysan awoodin xataa inay soo kaajaan leanna diyaarihii tajasuska iyo wax kastaa saa u dulmarahaya boolaha korkooda kama soo degi karaan daanyaray kor ku noqdeen ku baabi'een xataa raggii shuhadada inay qaataan waa awoodaan bilo dhan ilaa ay laftooda ku daxaliiste ku baabi'een buu aad u ilmeeyey xilligii hawshuu saa ahayd sheekh wuxuu yihi jihaadku farducayn maha liana cindana alqudra alkaafiya liradci lmuctadiina mxuu ah walmujrimiin markuu islaamka ka xoog badnaa ee muslimiintu halgantay baratay sheekh cabdalla azaam halgantay kiciyeen ummadda ay diyaar ee maraykan la lahaana sheekh muxuu yidhi saqad halkaa waxaa tale sheekh usaama xafidahu llahu tacala waracaah yaa wuxuu yidhi dowla sacuudiya dhambaal buu usoo diray wuxuu yidhi ka daaya gaalayaan la keena caalamka sharqul awsad iyo bariga dhexe iyo mucdi iyo ubucdi muslimiinta gaalo ka daaya kuwa hore yimid baan tabar u weyna yuhuud baa nafta noo keentay maraykan iyo gaalo cusub yaan la keenin jaziiratul carab aniga ha laygu fasaxo bilah laga qabto ciraq inaan xoreeyo sadaam xuseen ciraq inaan dhaafiyo kuweydna aan xoreyno toban bil halay qabtay shahar waxda alla siiyo dhalinyarada muslimiintana ha la fasaxo yaan la qaban faraha laga qaado haddaan bil kuweyt kaga xoran waayo sadaam xuseen asna ku qaban waayo yaan la tarsanab khaliikum laakiin gaalo cadow asala wey waa ina baabiy yaanoo yaana loo keeni kan sadaam xuseen waa murtad asagu hadday hawshu ku dhacday haddaan yar kulayno tubna ilalahi buu odhan karaa laakiin ninkan cadow asiila way soo jireena inaga daay ay waa laga waa laga diiday waaa la awaalanta waxaynu ka ka qaadna haddii haziima bacda hazaa'im sheekh wuxuu leeyahay dembiga maanta ka taagan bariga dhexe iyo maraykan iyo gaalo laba nin baa mas-uuliinka ah addawla sacuudiya wa sadaam waxaa gaala maanta duniyada ay ku hayso waxaa mas-uul ka abuuray weliba caalam islaami bariga dhexe wixii lamid ah iyo dowl khaliiji meelo badanba alxukuuma sacuudiya wa sadaam xusein asaguna inkaabuu qaba intuu orday buu kuweyd nagu qabsaday kuwana doqodnimadkoodii gaala u yeedheen buuri cajalkiisa fitnat alkhaliij loo yaqaana cajalka saddexaad boga b buu sidaa sheekhu ku yidhahdaa dhegayso hawla xasaan ma ahe ayib waxayla tahay hawshaas waa hawl iska kooban <clears throat> marka waa wareega cadaysi wareega cadaysi wadaadaheenna waagii yunusom waddanka kusoo duulaysay jihaadku waa fardu yidhi maanta in bami wa jihaad ma jiro hala joojiyo haye kuwii ayagu yidhi markay xamaaradu soo gaaraan afgoyaanu hug siinaynaana hargeysiya puntland bay u carareen markay xamar soo galeen axmaradu yani waa wareer tabartaadu waa gooni mabaadiduna waa gooni wey mabda'aada ha ka tanaasuli diinkaadana ha ka been sheegin iska taagno maantan hawshaa ma qaban karo ama waan cabsaday ama xoogo biyo cabaal baan ku haystaa meelaha aan joogo bilcaamahan dhaqan hayaa taagnow laakiin beenta iyo madalluufinta iyo muxuu aha madadarinta diinta laga daayo <clears throat> hal tastaiicu idaa kharaja almujaahid wamin fawaaqirta sheekha waxaa ka mid ah sheekh albani uu galay ee aan aan xamili karin gaalka murtadka xaakimka ma banaan in lagu baxa buuhi wa hada mukhaalif liijmaci lmuslimiin gaalka murtadka ee muslimiinta xooga ku haysta ee ridoobay bacda an kana muslima laa yajuuzu اlkhuruuj calayhi waa qowl aan looga horeyn lam yaqulhu axadu min almuslimiina qablahu ilaa hada casr casru اlfitan haddaana marayna mooye hadda ka hor cid tidhi ma jiraan